dhulkii iyo wixii u dhexeeyey oo hawo ah iyo khalqi laacibiina ciyaar uma aanan abuurin annagoo ciyaarayna ma aanan abuurin maa khalaqnaahumaa ma aanan abuurin ilaa bilxaqi annagoo xaq maaragtay eh, mutalabisiin ku ah ma ogi xaq baan ku abuurin waay macnuhu walaakina aktharahum lakin dadka badankoodu laa yaclamuuna waxba garan maayaan oo wixii looga baahnaa samayn maayaan wixii lagu waajibiyey samayn maayaan waqaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa khalaqna asamaaa waalarda wamaa baynahuma baatila annagu ma aanan abuurin samadii iyo dhulkii iyo wamaa beynahuma wixii intii u dhexaysay baatilan ciyaar ciyaarkuma aana abuurin daalika in maaragtay samaawaadkii iyo dhulkii wuxuu udhexeeyey baatil iyo ciyaar loo abuuro oo xikmad kaloo wanaagsani aanay jirin oo saxa dannu aladiina kafaruu waa malaha kuwa gaalada gaalada saas maleeya laakiin wax saxa maaha iyagaa maladooda xumayd saas u maleeya in baatil lagu abuuray wa qaala tacaala alla wuxuu yihi wakhalaqa allahu samaawaati walarda bilxaqi alla wuxuu abuuray samaawaadkii iyo ardadiiba iyuu alla abuuray bilxaqi xaq buu ku abuuray si uu u muujiyo alleh awooddiisii iyo kelinimadiisii taasuu u abuuray xaq buu ku abuuray si uu alla u muujiyo awooddiisii iyo inuu cibaadada keligiis mudan yahay kelina uu yahay oo wax maaragtay wax la abuuray aanay jirin wax cibaado maaragtay mudan oo asaga ahaynna inaanu jirin walitujza waxaa kaloo maaragtay loo abuuray in la abaalmariyo kulu nafsin naf kasta bimaa kasabat wixii ay kasbatay oo ama taacaad ah ama macaasi ah marka kan gaalka ahi la mid ma aha mana la sina muminka intii la noola adduunyada haddii qofna uu gaal ahaa qofna kaafir ahaa aakhira la sinaan maayo jazuuhu marka wuxuu noqonayaa hadba wixii camal la samaynaayey marka dadki wuxuu faray intay nool yihiin ama eh, noloshan ay joogaan inay asaga kaliya caabudaan nimooyin fara badan u galay kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba marka waxaa la weydiin doonaa aakhiro alle ma u mahad celiyeen alle oo wixii lagu waajibiyey ma sameeyeen mase way gaaloobeenoo waxay markaa muteen abaalmarintii kii gaalka ahay oo maaragtay jazaaray lagu abaalmarin lahaa marka khalqiga alle wax kale maahane xikmad baa lagu abuuray iyo in allah kaliya la caabudo oon cibaadadiisa wax kale lala wadaajinin kadibna marka xisaabtaasa ka dambaysa wa tacala alla wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun jinnigii iyo insigii ma aanan abuurin ba alla uu leeyahay ilaa inay caabudaan moogiyo cibaadadii u keli yeelaan waxaa dhici karta in laisweydiyo la yirahdo hadda waxaan ujeednaa gaaladii inaanay allah caabudaynin ama aanay ku keli yeelaynin anla cibaadada ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin ghaayada loo abuuray khalqigan oo laga rabay yani khasab maaha in la helo waa sida alla uu jeclaa oo uu raaliga ka ahaa oo uu ku waajibiyey sharci ahaan laakiin kown ahaan maaha kulligood inay maaragtay wada muminiin ay noqonaa ama marat caabidiin wada noqonayaan maaha magarat dad baa marka cibaadada iska dhaafi kara waana lagu ciqaabi doonaa marka haayadu marka inay xasisho yani wixii haayaba maaratay haloo sameeya in haayadii la helaahi qasab maaha oo adigu waxaad leedahay baraytu lqalama liaktuba bihi mithaalkaas yaa keenay jalaaleyn tafsiir ka yar ma jiraan umalayna ya qalinkii baan qoray qalin rasaaska waa la qoraa soo ma qalinkii baan qoray baad leedahay si aan wax ugu qoro lakin waxaa dhici karta meel iska dhigto wax ku qorin soo ma ya waa dhici kartaa laakiin ujeeddadu maxay ahayd iyo qasadkii aada u qortay ya inaad wax ku qorto waa lakin meel iska dhigtaa dhici karto labaatan sana wax ku qorin ma garata marka inaad wax ku qorin baa dhici karta marka waa saas kale sida alla uu maaragtay ku waajibiyey oo uu la jecel yahay oo raalliga ka yahay waa inay asaga keliya caabudaan laakiin se waa dhici karta inay iska dhaafaan ciqaab iyo cadaab mutaan ma hadduu saas u abuuray maxay saas u wada noqon waayeen inaad tirahda maa maya arrinta waa arrin sharci ah sharci ahaan baa laga rabaa saas baa alla uu jecel yahay saasuu marat raalli uga yahay waa lagu waajibiyey laakiin haddana waa maaragtay eh, nooc waxaa jira eh, ikhtiyaar dadkii la siiyey oo ay wax ku kala dooran karaan markaas hadduu xumaantii doorto iyo kufrigii iyo shirkigii lagu ciqaabaya haddii kale maarata ciqaabtii eh, mid xikmad ku dhisan maba noqoteen qofku hadaanu maarata una eh, khiyaar aanu lahayn khiyaarku marka ma aha inuu wuxuu doona samayn karo sida hadda maarata gaaladu ay yiraahdaano ay mabaadi ka dhigteen eh, qofku waxay ku leeyihiin eh, diinku rabuu geli karaa kuu ku jiray wuu ka bixi karaa waa maaragtay baatil taas diinka alle way kasoo horjeedaa dadki waxaa ku waajiba inay kulligood muslimiin ay noqdaan ayaa ku waajiba laakiin haddana caalamkii laga heli maayo dad badan baan soo islaamaynin dadka noocaasoo kale sidii loola dhaqmi lahaa kitaabkii iyo sunnadii yaa lagu cadeeyey asalkuna waa maxay dadka abaalmarintoodu inay aakhira tahay adduunka waa dhici kartaa in mararka qaarkood dhibaatooyin iyo mashaakil iyo ciqaabo iyo maalan ay soo gaaraan macaasi la sameeyey ama kufri la sameeyey laakiinse adduunyadu ma aha meesha abaalmarinta maaha meesha laisku abaalmarinayey ma ahan marka alaayaat buu shiiku yiri mogta maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun anugu iyaga ka dooni maayo risqi ka dooni maayo inay arsuqaan ka dooni maayo wamaa uriidu an yuطcimuun inay maaragtay iquudiyaanna ka dooni maayo xataa iyaga naftooda maaragtay isma quudiyaan allah maaragtay dadka iطcaamiya taasi marka waa su-aashii labaad intaasi ku dhan tahay oo waxa dadki loo abuuray inay tahay inay isaga keliya caabudaan oo taasna lagu wala xisaabtami doono marka aakhira la tago su-aasha saddexaad maa macna alcabd addoon haddii la yidhaahdo maxaa loola jeedaa jawaabtu waxay tahay alcabdu in uriida bihi almucabadu ay almudallal almusahar haddii loola jeedo kii la layliyey ee maaragtay mudalalka ahaa ee musakharka ahaa fa huwa bi macnahaas marka la fiiriyo shaamilun lijamiici makhluuqaat waxaa soo hoosgelaya makhluuqaadkii oo dhan oo min alcawaalimi alculwiyati wasufliyati caalamyada kuwooda sareeyey iyo kuwooda hooseeyey min caaqilin leh yani mid caqli leh iyo wagayrihi waxaan caqli lahayn way soo wada gelayaan wa ratbin wax qoyan iyo wax maaragtay eh, qalalanba wa mutaxarikin wasaakin wax dhaqdhaqaaqa iyo wax maarata iska fadhiya wa daahirin wakaamin wax muuqda iyo wax qarsoon wa muminin wakaafir muminkii gaal kuwii soo wada gelayaan wa barin wafaajir kii maarata wanaagga samaynayay iyo kii faajirka ahaa oo faasiqa weynaado ahaa way soo wada gelayaan iyo hayri dalik alkulu dhammaantood makhluuqu lilaahi caza wajal alla abuuray oy makhluuq u yihiin marbuubun lahu mid kastana allaa rabbi u ah musakharun bitaskhiirihi wuxuuna ku leylaysan yahay leylinta alleh mudabarun bitadbiirihi maamulka alleh yaana lagu maamulaa walikulli minhumaa rasmun yaqifu calayhi mid walbana wuxuu leeyahay meel maaragtay loo qoondeeyo oo uu ku istaago aanu dhaafi karin wa xaddun iyo xad yantahi ilayhi uu u dhammaado oo aanu ka gudbi karin wa kullun yajri liajli musamaa mid walbana wuxuu u socdaa ajal la magacaabay laa yatajaawazuhu aanu dhaafi karin bimithqaali daratin dhuulcasada bahasha la yihahdo aadka u yar wasnigeedo kale aanu maaragtay ka tallaabi karin dalika taqdiiru lcasiiz caliim kaasi waa qadaraadii allihii casiiska ahaa ee maaragtay haalibka ahaa ee adkaada ee cilmiga badnaa wa tadbiiru lcadli alxakiim waa maamulkii allihii caadilka ahaa ee xikmada badnaa marka taasi marka waa cubuudiyadii mideedii caamka ahayd waay kulli addoome yihiin miyay ka bixi karaan maamulka alle maamulka alle iyo maaragtay qadarka kowniga ah miyay ka bixi karaan khalqiga alle kama bixi karaan wain marka haddii loola jeedo marka kani marka waa cibaado marka khaas ah waa cubuudiya khaasatani wain marka hadii loola jeedo cabdiga alcaabidu kan alla caabudayo oo xaqiiqatan alla caabudaya almuxibu ee alla jecel almutadalilu ee alla isu dulleeya khusa dalika bilmuminiin marka arrinka waxaa lagu gaar yeelaa oo cabdigii waxaa lagu gaar yeelaa dadka muminiinta ahaa aladiina hum cibaadu ee iyagu ah addoommadii alleh almukramuun ee la karaameeyey ee la sharfay ee la maamuusay wa awliyaau ah kuwii maaragtay alle u dhowaa ee uu jeclaa almuttaquuna ee isaga ka cabsanayey aladiina laa khawfun ee tilmaamtoodu ay ahayd inaanay cabsiyo dushooda ahayn waxay ka cabsanayaan maaragtay ma jirto oo waa la aamin geliyey walaa hum yaxsanuuna iyaguna ma aha kuwa tiiraanyooda ma ahan aakhiro way badbaadayaan way nabadgelayaan laakiin waa marka ay sugnaato inuu qofkii yahay mu'min taqi ah waa inta adduunka aad ku nooshahay aad ku dadaasho inaad noqoto mu'min taqi ah haddii xaqiiqatan qofku uu mumin taqya u noqdo waa fi xaqiiqati amri waa weli alle lakin anagu dadka qulubtooda ma ogin sidii alle ula mucaamaloonayaan alla og saa darteed ma dhihi karno fulan ya maxamed magacaad muxuu aha ha waa maxamed adaawe maalan waa waa weli ilaahay ma dhihi karnaa markhaatigaas un ka kici karnaa maya markhaatigaas ma furi karno ya sababtoo ah yani inaga batin kuma jeedno ya lakin qofka markaa wanaag ku aragno yani eh, wanaag baa maaragtay eh, eh, lagu sheegaa laguna maaragtay loo malaya khayr baa loo malaya inuu heli doono lakin ma jasmin kartid weli ilahi daa tiraad macnahedu waa taskiyo wax ka dambe aysi jirin macnaheedu waa maxay janu gelaya waa taas ma banaanta inaan ka markacno anagu maya dadka wax jannada gelaya alla og laakiinse waxaan leenahay qofka camal saalixa sameeya oo xumaanta iska ilaaliya oo shirkiga kufriga iska ilaaliya jannadii buu galaan leenahay waa awsaaf caama laakiin tacyiinka iyo qof hebel yaa maaragtay weli alla ah oo jannadii gelaya markhaatigaas maya lama furi karo wax kuu furan maa maa hiya alcibaada su-aasha afaraad marka cibaadadu maxay tahay jawaabtu waxay noqonaysaa alcibaadatu cibaadadu hiya ismun jaamicu likuli ma yuxibuhu اllah wayardaahu min alaqwaali walacmaali الظaahirati wاlbaطina wاlbaraa'atu mima yunaafi dalika wayudaadu cibaadadu waxay tahay waa magac wax kulmiya oo dhammaan kulmiya wax alla wax alla uu jecel yahay oo uu raaliga ka yahay ismun jaamicun waa ism kulansada oo kulmiya oo isu keena likuli ma yuxibuhu llah yardaa wax all wax all uu jecel yahay oo uu raaliga ka yahay oo ah min alaqwaali walacmaali aldaahirati walbaatina wax lagu hadlo ah towxiidka cibaada ma maah laa ilaaha ila allah maxamadu rasul hadaad tiraahdo cibaada ma taamisa maaha waa wax alla loogu dhowaado waana ictiqaadkii kelimadda ugu sarraysa waay waa tii islaamka lagu soo gelayo waay haddana waa cibaado subxaana allah walxamdu lilah walaa ilah illa allahu akbar hadaad tiraahdo waa cibaado waa cibaado qowli ah Eh, macruufkii baad dadka bartay munkarkii baad ka reebtay cibaado ma tamise maaha cibaado way tahay acmaashii daahirka ahayd salaadii zakadii soomkii xajkii maarata raximkii maarata la xiriiriyo waa kulli waa waa waa waa waa waa cibaado mid muuqata iyo mid baatin ah tawakulkii iyo maxabadii aad alle u haysay waa acmaal qalbi ah haddana waa cibaado ma garatay iyo walbaraatu in beri laga noqdo mima yunaafi dalika wixii kaa ka soo horjeeda oo yudaaduhu ka hor imaanaya ma garat ama kufrigii kii weynaa ha ahaado ama kii yaraa ha ahaado shirkiga kiisii weynaa ha noqdo ama kii yaraa ha noqdo yani maala nifaaqii oo kale uu qofku iska ilaaliyo macaasida kabaairta ahayd yuu iska ilaaliyo haddii qasadkiisu maarata uu fiican yahay ou allah dartiis uga tegay zinada ama ribada ya ama in maaragtay qof in la dila ay xaaraan tahay dilkiisa uu alla dartiis uga tegey fiirsaya waa kabaairtii buu ka tegey qofkaani inuu waxado yuu iska dhaafay asoo alla ka cabsanaayo waa cibaado iyada lafteedu marka an taأtiya biاlamri muctaqida munqaada ya wa tatruka almanaahi in matala ah, faran aad la timaadeed iyadoo ictiqaad ay kaa tahay oo marat hogaansan ay kaa tahay aadna ka tagto wixii lagaa reebay adoo alla dartiis uga tegaya kulli waa cibaado ma garat marka waa in beri laga noqdo waxla wixii kaa ka soo horjeeda oo mudaad u ah wilahi towfiiq